بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وحول مؤلفك حفظه الله التخصيص المنفصل تخصيصك منفصل كا أي هلك كنت المامينا ويراد به وحلوته إذا تخصيصك منفصل كأها التخصيص بما شيء وحلوه خصيصه يستقبل بنفسه يستقل يستقبل بدون قريمية يستقل يستقبل وخلط يستقل ويا يستقل أنا لفظ يستقبل واسوي قرية التخصيص ويراد به وحلوة إذا تخصيص منفصل كأها التخصيص إن وحلو خصص بما يستقل wax la keli noqonaya ama la gooni noqon kara binafsi naftiisa gooni u istaagi kara fii faadat almacnaa macnaha faa'iidayntiisii la keli noqon kara duuna xaajatin iyadoo loo baahan ila dikri alcaami qabla caamka ka horreeyey famin dalika waxaa ka mid ah haddaba takhsiisu alkitaabi bilkitaab takhsiisu alkitaabi bisunna تخصيص الكتاب بالكتاب كتابك وكتابك لو خصصه ويجوز وحبنا أن تخصيص الكتاب كتابك لو خصصه بالكتاب كتابك نحو قوله تعالى قولك الله يقولي ولا تنكحوا المشركات مشركاتك هجورسنين فهو كاسي gaal kasta ayaa soo hosgelaya waaniyan ahaya sanamcaabud waaniyan kaana ama sanamcaabud ha ahaado aw mase kitaabiyan mid kitaabi ha ahaado yahuudi ama nasraani maca qowlihi tacala qowlka ilahi wuu yihi maciise weeye wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wlmuxsanaatu ay wauxilla waxaa laidin baneeya lakum idinka almuxsanaatu dumarkii xaraa'irta ahaa ee dhowrsanaa oo min aladiina kuwii ka mid ah uutuu la siiya alkitaaba kitaabka min qablikum hortiinna fayajuus hadda waxaa banaa nikaaxuhunna kuwa in la guursado lnnahu maxaa yeeley khasasahunna lannahu ilahi subxana watacala khasasahunna wuxuu ka soo reebay oo ka khasisay min xukmi taxriimi xaaraamaynta xukumkoodii ayuu ka soo reebay waayahay takhsiiska munfasilka ah waa cagsiga takhsiiska mutasilka ah waa takhsiiska keligii macno faa'iidayn kara gooni u istaagi kara oo la madax in caamkii hortii la sheego haddaan si kale u dhigno waxaan dhihi karnaa takhsiiska munfasilka ah wuxuu ku jiraa nas ka madax bannaan naskii uu ku jiray maxay lafdiga caamka ahaa haddaba laba nas oo kala duwan bay ku jiraan caamkuna nas buu ku jiraa mukhasiskan munfasilkana nas kale ayuu ku jiraa marka waxaa soo gelaya suwar fara badan ayaa soo hosgelaya oo ah qur in qur lagu khasiso aayadda aayad lagu khasiso aayadda in xadiid lagu khasiso xadiidka in xadiid lagu khasiso xadiidka in aayad lagu khasiso iyo noocyo kale oo uu mualifku dib ka sheegi doona insha allahu tacaala wuxuu idhi takhsiiska munfasilka ah ee soocan waxaa ka mid ah takhsiisu lkitaabi bilkitaab kitaab kitaab in khasiso kitaabka in kitaab lagu khasiso miaalkiisu waxa weyaan walaa tankixu lmushrikaat almushrikaat waa lafdi caam haweenka ilaahay subxaanahu wa tacaala u sharig yeelay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyay ha guursanuu ilah yidhi haddaba mushrikaad oo dhan baa soo gelaya dumarka mushrikaadkaoo dhan ciday doonaan ha ahaadaan ayaa lafdiga caamka soo hosgelaya ama mushrigaas ha ahaado waani mid sanamka caabuda ama kitaabi ha ahaado waaniyan kaana aw kitaabiyan hadday gabadhi ay waani tahay oo sanamka caabudo ayadda way soo hosgelaysa hadday kitaabi tahay yahuudiyad ay tahayna hadday kitaabiye tahay yahuudiyatan aw nasraaniyatan ayadna way soo hosgelaysaa cumuumka aayaddaas ilaan yahuuddu iyo waxa nasaaradu waa mushrikiin bdliil qwlihi tacaalى laqad kafara اladiina qaaluu in اllaha ثaaliثu ثaلaaث nasaaradu waxay leeyihiin ilaahyadu waa saddex ma fahamta soo ma yuhuudduna waxay leeyihin cusayr ibn اllah cusayr waa inanka ilahay bay leeyihin marka waa mushrikiin iyaga laftirkooda shirki bay ku dhaceen inkastoo shirkigoodu uusan la mid ahayn shirkiga waaniyiinta innaga way nooga dhow yihiin waaniyiinta kuwa sanamka caawidadeed bilaadiinta ah way ka sokeeyaan haddaba ilahi subxana wa tacala lafdiga caamka ah ee uu naga xarameeyey mushrikaadka inaan guursanno wuxuu ka soo reebay dumarkii kitaabiyaadka ah wاlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum aayaddii qur-aanka inbuu ka soo qaatay mualifka siyaaqeedii ayuu ka soo gooyey marka aayadda siyaaqeeda hadii la israaciyo ayaan macnaha fahmaynaa ilahi wuxuu hi alyawma uxila lakum الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم marka aayaddan waxuu ka cadfan tahay wاlmuxsanaat lafdigan wuxuu ka cadfan yahay waطacaamu اladiina uutuu اlkitaaba xilun lakum ku cadfan yahay acaamkaasu ka cadfan yani acaamkii kuwii idinka horreeyey ya xalaal buu idin yahay macnaa waxay gowraceen min ladiina uutu lkitaaba min qablikum kuwii yani kitaabka la siiyey xalaal buu idin yahay bula yidhi acaamkiina waxay ayaga xalaal buu yahay wاlmuxsanaatu min almuuminaat yani dumarkii dhowrsanaa ee cafiifaadka ahaa ee xaraa'irta ahaa dumarkii xaraa'irta ahana xalaal bay idin wlmuxsanaatu min ladiina utu kitab dumarkii waxa weyaan ahlu kitaabka ahaa ee xaraa'irta ah xorka ah ilahi wuxuu hi xalaal bay idin yihiin waaya haddaba nin ka xodoo banaaya dumarkii kitaabiyaadka gabadha yahuudiyada ama gabadh nasraaniyada qof muslim uu guursan karaa maxaa ilahi subxana wa tacala wuxuu ka soo reebay xukumka taxriimka aayaddaas kale ee mushrikaadka ayaa laga soo reebay saasayna jumhuurulculamaa ku tageen ibni cumar ayaa aayadda hore cumuumkeedu qabsada wuxuu dhihi jiray naagle in allaha aalia alaatin guursan maha yui guurkeedana ma banaano yuu dhihi jiray gabadle maxaan ku dhahaa ilaaheedu waa ciise ciise ilaah ii ah war guurkeeda ma banaan dhihi jiray iska ilaaliya waxbaha guursan marka asagu ibnu cumar radi allahu tacala canhu wuxuu ku tegey aayaddaas hore cumuumkeedii ayuu ku dhegay lakiin jumhuur culamaa waxay ku tageen in aayaddaas cumuumkeeda lagu khasisayo aayaddan dambe xusuuskeedii waaya takhsiisu lkitaabi bisunna kitaabka in lagu khasiso sunno ويجuز waxaa banaan تkhصiص الkitaabi kitaabka in lagu khasiso bالsunati sunadii mutawaatiratan sunadaas ama ahaato mid mutawaatir aw axaadan ama axaad ha ahaato ka takhsiisi qowlihi tacala qowlka ilaahay khasisidiisa wey yuusikum اllah ilahi wuxuu idin dardaarmaya fi awlaadikum awlaadiina wuxuu idinku dardaarmaya in macnaha dhaxalka asisan lidakari mil xadi اlunhayeyn alcaami ee caamka ashaamili ee koobay liawlaadi اlambiya awlaadda ay dhaleen ambiyadu wahayrihim iyo heyrkood maca qowlihi salى اllahu alayh wasalam qowlkii nabig alay slam ciisa lagu khasiso naxnu macaashir alambiya annagu haddaan nahay ambiyo laa nuurau lanama dhaxlo fakhasasa haddaba wuxuu khasisay alirta dhaxalkii bihayri awlaadi اlambiya awlaadda ama caruurta ay dhaleen ambiyadu waxaan ahayn ayuu ku gaar yeelay dhaxalkii wa qowluhu salى اllahu alayhi wasalam xadiidka nebigu yihi laa yariu lmuslimu alkaafir muslimka gaalka ma dhaxlo wala alkaafiru muslim gaalkiina muslimka ma dhaxlo raja wuxuu ka saaray man ikhtalaa diinuhu qofka diinkiisu kala duwan yahay man ikhtalafa diinuhu dadka kala diin duwan ayaa wuxuu ka saaray min alirti dhaxalki muslimkii gaalka inu dhexlayn gaalkiina muslimka inu dhexlayn ayuu meesha ka saaray oo ka saaray aayadda cumuumkeedii maca kownihi daakhilan fi laaya asagoo marka aayaddii soo hosgelaya kitaabkii oo sunnada lagu khasiso sunnahaas ha ahaato mutawaatir ama axad ahaado sunnihi marna wuxuu noqon kara mutawaatir marna wuxuu noqon kara axad horaan usoo tilmaanay sunnaha axaadku waa sunnaha ay wariyeen dad aan gaarin xagga tawaatur ama hal ama labo ama saddex ama afar dad noocaasa weriyaan mutawaatirna waa sunnada ay wariisay dad fara badan jamaaco ay jamaaco kale ka wariisay islamarkaana ay mustaxiil tahay inay been ku heshiiyaan dad aad u tira badan baa wariya marka sunnada mutawaatirka ah way yartahay sunnada axaadka ayaa badan mithaalkiis waxaa weeye qowlka ilahi uu yihi yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mil xadil unhayayn ba u fiirsa aayaddan waa caam yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakri mil xadil untayeen awlaad baa la isticmaala lafdiga awlaad waa lafdi caama maxaa yeele waa jamac loo idaafeeyey macaarifo aljamc almucaraf bilidaafa weyaan idaafa lagu tacriifiyey marka wuxuu camimaya dhammaan awlaado idil marka waxaa soo hosgelaya awlaaddii ambiyada iyo heyrkoodba in dhaxalkii aabbayaashood iyo waalidiintood ay wax ku leeyihiin waxaa khasisay baad aayaddaas xadiidka nabigu yuri sal ly slam naxnu macaashir alambiya ilaa nuwarad haddaan ambiya nahay lalama dhaxlo waaya xadiidkan wuxuu ka saaray awlaaddii ambiyada ayuu aayadda cumuumkeena ka saaray hadda awlaadda ambiyada way soo hosgelayeen yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakri mitl xadil untayeen in awlaaddu waalidiintu ay dhaxlayaan xataa hadday ambiye yihiin aayadda cumuumkeeda ay soo hosgelayaan laakiin naxnu macaashir alambiyaai laa nuwarad meeshan xadiid baa yaalla xadiikan khaaska ah ayaa haddaba laga horumarinaya aayaddaas caamka ah oo markaa awlaadulambiya dhaxalkii aabbayaashood waxba kuma le aabbayaashoodii ambiyada aha ma dhaxlayaan waaya nabiga ala slam lama dhaxlin xoolihiisi wuxuu hi ma taraknaahu sadaqa waxaan ka tagno waa sadaqu nabigu yuri alayhi slam naxnu macaashir alambiya laa nuuraf ma taraknaahu sadaqa waxaan ka tagno waa fii sabiili llah waa sadaq muslimiintu ka dhexeeya maxaa yeele taas waxay tilmaamaysaa in ambiyadu ay dad khaasa inaysan maalan xoolahooda aysan gaar ku ahayn muslimiintao dhan ay waalid u yihiin oo markaa muslimiintu xoolahooda ka dhexeeyaan waaya ambiyadu ilan gooni leh ka fadli badan dadka kale waayahay walidalik faatima radi allahu tacaala canha in badan ka dalba jirtay abubakar inuu dhaxalka aabbaheed wax ka siiyo waxay jirtay aabbahay dhaxalkiisii hooyad wax ka siisaa waxbaan ku leeyahay aq baan ku leeyahay jirtay aayaddan isu soo dariishan jirtay yuusiikum allahu fi awlaadikum lidakari mithla xaddi lunthayayn abu bakarna xadiidkan u soo dariishan jiray naxnu macaashir alanbiyaa'i laa nuura wuxuu dhihi jiray nabi alayh salam baa yidhi naxnu macaashir alambiyaa laa nuura haddaan yani ambiyadii nahay dhalama dhaxlo oo awlaadana oon dhaxli mayso marka dhaxalka waxaa ku meeday faadimooy haddaad wax ku lahaan lahayd waan ku siin lahaa laakiin de nabi alayh salam xadiidkiisa meesha yaalla saasuu dhihi jiray haddaba xadiidkan wuxuu khasay aayaddii waxaa kaloo aayadda khasisay xadiika nabig uri ala la yarit lmuslim alkaafir wala alkaafiru almuslim muslimku gaalka ma dhalo gaalkuna muslimka ma dhaxlo haddaba wuxuu xadiidkana tilmaamay maanic min mawaanic alirth yani wax ka mid ah waxyaabaha diidaya dhaxalka oo ah ikhtilaafu diin ikhtilaaf addiin diinkii oo kala duwanaada macnaha aabbihii iyo waladkiisi ama hooyadii iyo waladkeeda hadday kala diin duwan yihin midna gaal iyo midna muslim isma dhexlayaan waaya hadda aayadda cumuumkeedu soo isgalaya fii awlaadikum marka la yidhi awlaaddu hadday ka diin duwan yihiin inay dhalayaanba ayadda laga fahmaya maxaa yeelay eh, ayaddu mayna kala qaadan inay kala diin duwan inay isku diin yihiin ayaddu ku qaydin inay isku diin yihiin fii awlaadikum almuslimiin ayaddu mayna dhihin fii awlaadikum hum calaa diinikum maysan dhihin ayaddu ayaddu maysan ku khasin inay isku diin yihiin haddaba cumuumka waxa laga qaadanaya in eh, yani aan la kala qaadaynin hadday isku diin yihin kala diin duwan yihin lakin xadiidkan تkhصiص السuنة بالkiتاب sunadii oo lagu khasiso kitaabka ويجuز تkhصiص السuنة sunadii lagu khasisaa banaan بالkitaabi qur'aanki وذalika qowlihi salى الlaه عليه وسلم sida xadiidka nebigu yihi ma أkhida wixii laga qaado min xayin neef nool fahuwa meyitun waa mid dhintay oo bakti ah ay fayakunu najisa marka nijaas buu noqonaya wa minhu waxaa ka mid ah suufu suufkii dhogorti baa ka mid ah والshacru tinti والwabaru dhogorti inagu waxo dhan dhogor baan dhahnaa yani xoolaha dhogortooda min alxayawaan alma'kuul oo xayawaankii la cunayey ka mid ah ilaa ana hada kan husa waxaa lagu khasisay biqowlihi tacala qowlka ilahi uu yihi wa min aswaafiha suufafkeeda iyo wabaariha iyo dhogorteeda wa ashcaariha iyo timaheeda waa dhogorteeda aaaaثan wamataacan ilaa xiin waxaan idinka dhignay bu ilah alaab iyo waxaad ku raaxaystaan ilaa muddo waayahay تkhصiص الsuنaةi bsunati sunadii sunada lagu khasiso ويجuز waxaa banaan تkhصiص sunati sunadii lagu khasiso bisunati sunadii mutawaatiratan ama sunadaas ha ahaato suno mutawaatira aw amase axaadan am axaadan ama axaad ha ahaato وذalika تkhصiصi qowlihi sal slam xadiidka nebigu yiri in lagu khasiso weeye fima saqat الsama samadu waxay waraabisay alcushur cushur baa ku sugan alcaam ee camimayey lilqaliil wixii yaray walkaiir wixii badnaa biqowlihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkuu nebigu yihi lagu khasiso laysa fima duuna khamsati awsuqin sadaqa an awrar wax ka yar saka ku waajibi mayso takhsiisu sunnati bilkitaab waxa weya sunnadii ayaa wax lagu khasisaya maxay qur-aanka meeshan waxaa noo yaala xadii caama xadiidka caamka muxuu leeyahay maa ukhida min xayin fahuwa meyit lafdigan uu mualifku sheegay lafdiga xadiidka ma aha bilmacna uu mualifku sheegay waxaana ficnayd mualif markuu xadidka qorayo inuu marjiciisa u laabto naskii xadiika uu sheego xadiika naskiisu waxaa weeye ma quطca min اlbahimati wahiya xayaة fahuwa maytaة ma quطca min اlbahiimati wahiya xayaة fahuwa maytaة wixii bahiimada laga gooyo ama laga jaro ayada oo nool waa bakti xadiika tirmidi iyo heyrkii way wariyaan waaya haddaba xadiikaas صaxiixa ah wuxuu tilmaamayaa neefka asagoo nool wixii laga gooyo inuu bakti noqonayo markaa nijaas noqonayo oon la cuni karin maalan neefka geel haddii kuriska laga jaro asagoo nool qayb ka mida ah kuriska oo eh, dadku isku dayan inay cunaan de waa xaaraan waa bakti waaya marka ma waa min alfaad اlcumuum ma waa min alfaad ma ukhida min ma quطica min اlbahiimati waaya waxaa soo hosgelaya haddaba dhogortii anwaacda kala duwan ama dhogortii ida ahaato suuf baa la ama dhogorta riya ahaato shacar baa la ama dhogorta geel ha ahaato waaa ladhahaa wabar dhogorta geela waxa la dhahaa wabar waaya anwaacda dhogorta o dhan baa soo isgelaysa maxaa yeele maa qotica lii wax allo wixii laga jaro de way soo gelayaan dhagortii haddii neefka isagoo nool dhogortii laga jaro in markaa eh, aysan bannaanayn in la intifaacsado waa neefkii la cunayay ma'kuul laxmi ah hilibkiisa la cunayay wayaan laakiin kaa waxaa lagu khasisay eh, qowlka ilaahi subxaana wa tacaala ayaa soo reebay وmin aswaafiha wawbaariha waashcaariha aaaثan wamataacan ilaa xiin aayaddan waxay noo tilmaamtay in xoolaha dhawartooda in aan alaab ka dhigan karno oon mara ka samaysan karno oon boorsooyin iyo shandada iyo wixii la midka de ah, waxyaabahan intifacsanayn u baahannahay inaan dhawarta xoolaha ka samaysan karno xoolaha nool dhawartoodoo la jaro waad fahamteen soo maaha marka ilahi subxana watacala wuu nugu galays fii maqaam alimtinaan marka ayaddu waxay faa'idaynaysaa in ay bannaan tahay in dhogortii laga jaro neefkii la cunayo hilibkiisi oo markaa isu ku nijaasoobin hadii laga jaro saasa aayadda laga fahmaya imam shaafici saas ku fasiray culamada qaarna waxay dhaheen bale aayaddu waxay tusinaysaa neefka dhawartiisu haddii laga gooyo inay daahir tahay ama neefku ha noolaado ama bakti ahaado maxaa dhawartu aslan ruux kuma jirto culamada badan saas ku tageen lakin imam shaafici wuxuu yihi neefka baktiga dhawarta laga jaro waa nijaas laakiin neefka nool dhawarta laga jaro waxa wey waa daahir ayaddana tusinaysa maxaa ilahi wa tacala uu galaday haddaan baktigii mesha ka saaray maxaa soo haray neef nool dhogorta laga jarayo marka idihii haddaad dhogor ka jarto ayagoo nool amaba waxa weyaan neefkii geela aad dhogortiisa jarto de markaas waxa weeye waa daahir weeye ilahi baa nagu galadaystay haddaba aayaddan waxay khasistay cumuumka xadiidkaas xadidka waxaan ka fahmay in dhogortu in ay nijaas tahay haddii laga jaro neefkii noolaa ayaddan waxay tilmaantay in dhogortaasi ay daahir tahay oo la intifaacsan karo sunadii sunada lagu khasisayey ama sunada ahaata mutawaatir ama axad ahaato tan la khasisayo ama mutawaatir ahaato takhasisana mutawaatir ahaato ama labadaba axad ahaadaan ama midood mutawaatir ahaato kalena axad ahaato maalan lafdiga caamkaana waxa weeye waa sunno mutawaatira kii khasisayna waa axaad ama cagsi midda doontaba ha ahaatee way bannaantahay sunnadii sunna in lagu khasiso tusaalihiisuna waxa weeye qowlkii nabigu yuri sal alla slam fii ma saqat asamaau alcushr samadu waxay waraabisay waxaa ku sugan cushur toban meelood meel waa lafdi caam ah wixii yaraa iyo wixii badnaa ayaa soo hosgelaya ma all waay waraabiso alcushur cushur baa ku sugan baa layidhi waaya ama ha yaraado ama ha badnaado wax alla wixii beerta ka soo go'a cushur baa ku waajibaya toban meelood meel in laga bixiyo marka mesha waxa laga fahmaya inaysan nisaabba lahayn beertu wax alla wixii ka soo go'a la sakeynayo xadiidkana khasisay laysa fii ma duuna khamsata awsuqin sadaqa wixii shan dibirrar ama shan awrar ka yar isaga ka waajibaysu nabig ala slam haddaba xadiikan wuxuu tilmaamay nisaabka zuruucda inuu yahay amsatu awsuq an awrar an awrar waa maxay waa saddex boqoloo saac maxaa yeele halkii wasqi waa lixdan saac macnaha saddex boqoloo saac wax ka yar ku waajibi mayso maxay zako ku waajibi mayso xadiikan haddaba wuxuu khasisayaa xadiidka hore caamka ah oo wixii intaa ka yar iska kuwaajibi mayso maala qofki haduu haysto beerta waxa ka soo goday boqol saac ama laba boqol oo sac iska kuwaajibi mayso saddex boqol oo sac markay gaadho ayuun bay sakadii kuwaajibaysaa taasi waa takhsiisu sunnati biassunna alimaam abu xaniifa raximah allahu tacala wuxuu ku tegey xadiiskaas hore cumuumkiisa oo wuxuu yihi wax alla wixii beerta ka soo gaca qaliilan kaana aw kaiiran ama ha yaraado ama ha badnaado waxaa kuwaajibaya waxaa kuwaajibaya sako oo xadiis keliya asku munucuskanin iyo aayadda qur-aankeeda cumuumkii aayadda qur-aankeeda ya ayuha اladiina amanu anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima أhrajna lakum min اlard wmima akhrajna lakum min alard maadaas wuxuu waa caam marka wax alla waxay beerta ka soo go'aa in la zakeynayo ayaa markaa aayad tusinaysaa ama xadiidka waxa wuxuu yihi waa xadiid aaxaad ah marka ma khasisi karo cumuumkaas qaciga ah ma khasisi karo waa kiina soo dhaaftay inuusan qabin qaciga inaan u khasisi karin maxay dhanni abu xaniifa raximah اllah tacaala waaya تkhصiص القرآن بالقyاس qرآaنka قyaaska lagu khasiso ويجuز waxaa banaan تkhصiص القرآن قرآنka in lagu khasiso بالقyاس قyاس إلا أن القyاس مxaa yل قyاasku dليل شharعي waa dليل شharعي يستند oo cuskanaya إلى نص نص min kitaaبin أو kitaab ah و suنaةi ama suنة ah فكأنaهmaa waxaaba markaa aad moodaa kitaabkii iyo sunadii huma inay ayagu yihiin almukhasiصaani labadii wax khasisay inay ayagu yihiin ayuun bay markaa la mid tahay وذalika asna ka qowlihi tacala qowlka ilahi wuli weeye الزاniyaةu tii zinaysatay والزاniya kii zinaystay fajliduu waxaad karbaashtaan kula waaxidin minhuma mid kastoo labadooda ka mid a ah, miata jaldatin boqol karbaash alcaami ee markaa koobayay caamku ahaa lilxori xorkii walcabdi addoonkii ila an allaha tacala ilahay khasa wuxuu ka khasisay minhu caamkaas alinaata inaad dhadigii buu ka soo reebay min alcabiidi oo addoomihii ah faqala ilah wuxu uhi fa idaa uxsinna dumarkii haddii la guursado oo macnaha ixsaan ay helaan fain atayna markaa hadday la yimaadeen bifaaxishatin faaxishaday la yimaadaan zinadii facalayhina dushooda waxaaday nisfu maa cala lmuxsanaati dumarkii waxa weeyaan muxsanaadka ee xaraa'irta ahaa faidaa xusina ayadda waxay u dumarkii addoommaha ahaa haddii la guursado oo ixsaan ay helaan oo ay noqdaan fain atayna marka hadday la yimaadaan bifaaxishatin zino dumarkaa la guursaday addoommaha facalayhina dushooda waxaa ku waajibaya nisfu maa cala dumarkii xaraa'irta ahaa ee xorka ah wixii ku waajibaya niski oo min alcadaabi ciqaab ah uma dabeetna kiisa dukuuri labkii ayaa looga qiyaas qaatay cala inaati dhadigii binafyi faariqi farqigii unbaa meesha laga saaray waxa wax farqiga uma dhexeeyo waxa weya labkii iyo dhadigii wanusifa alxaddu xaddiina waa la niseeyey cala cabdi addoonka aydan sidoo kale takhsiisu sunati bilqiyaas sunnadii oo qiyaaskii lagu khasiso oo kamaa yajuus ay u bannaan tahay takhsiisu lkitaab kitaabkii lagu khasiso bilqiyaasi qiyaas yajuus sidoo kale waxaa bannaan takhsiisu sunnati sunnadii lagu khasiso bilqiyaasi qiyaas min baabi awlaa talaaba ka sii mudan sunnadii in qiyaas lagu khasiso ayaaba ka sii awlaysan wadalika kaasina ka qowlihi sal allahu aleh wasalam sida hadalka nebigu wili weeye calayhi salaatu wasalaam maa ukhida min alxayi neefkii noolaa wixii laga qaaday fahuwa almeyitu waa mid dhintay uma husa minhu waxa laga soo reebay kama qadamna hore u sheegna asuufu suufkiiyo wa shacru tintii walba dhogorti bilqur'aani qur'aankii baa lagu khasisay fii qowlihi tacala qowlka ilaahay ku sugnaa wamin aswaafiha waawbaariha waashcariha ataatan wamataacan ilaxiin waqiisa riishu baalkii shimbirta ayaa waxaa laga qiyaas qaatay cala shacri tintii walbara dhawartay wahusa bihi lxadiiu xadiidka ayaa lagu khasisay aaniyatan mar labaad takhsiis alqur'aani bilqiyaas qur'aanka in lagu khasiso qiyaas way bannaantay quraanka qiyaas ma lagu khasisi karaa way bannaantahay qur'anka in qiyaas lagu khasiso maxaa yeele qiyaasku waa deliil sharci ah oo wuxuu ku tiirsan yahay oo salka ku hayaa nas qur'aan ah ama sunno ah waaya marka waxay taasi la mid tahay sida asagoo naskii qur'aanka ama sunnadu uu khasisay maxay naska kale caamka quraan quraan khasisay ama sunno sunno khasistay ama quraan sunno khasistay ama sunno quraan khasistay wuu noqonayaa maadaama qiyaasku aslan uu ka yimid maxay yacni mas'alo xugum uuna ku soo aroorin oo quraan iyo sunnatuna ku soo aroorin in looga qiyaas qaato mas'alo mansuus ah oo nas ku soo arooray bijamic اcila اmushtarakati baynahuma ciladaas labadooda udhexaysa iyadoo markaa laiskugu xidhayo marka waxa weyaan asalkiisu qiyaasku wuxuu u noqonaya maxay kitaabkii iyo sunadii macnihii qur'aanka iyo sunnada ayuubuu u laabanaya miaal mualifka noo keenay aلzaniyatu wالzaniya fajlidu kula waaxidin minhuma miata jalda zaanigii iyo zaaniyaddii mid kasta waxaa jildisaan bu ilah yidhi boqol jalda boqol karbash ku dhuftu ilahay way lafdigan waa lafdi caam ah xorkii addoonkii bay soo iskalayaan laakiin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka reebay dumarkii ee addoommaha ahaa alimaa ayuu ka reebay oo ayaga waxaa yidhi boqol karbaas ugu dhufan mahaye waxaa yidhi nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab xataa kuwii la qabay baasaa layidhi kuwii la qabay xataa addoommihii la qabay rajmi ku waajibi maha iyaga len kala barmaye waxaa layidhi facalayhi nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab yacni dumarkii muxsanaadka ahaa ee yacni xaraa'irta ahaa wixii ku waajibayey oo xad ah niski ayaa ku waajibi lahayd oo waa maxay boqolka ribaash baa ku waajibayey boqolka ribaash baa loo kala bari konton baa haddaba gabadhii addoonta in hadday sinaysato la jeldinaya ama ha ahaato bikr ama ha ahaato thayib midday doonta ahaato haddaba aayaddu waxay tilmaantay dumarkii addoommaha ahaa raggii addoommahaana waa loo qiyaas qaatay dumarkii baa looga qiyaas qaatay binafyi alfaariq wax farqa ma dhexeeya kana waa addoon kana waa cilada gabadha adoonta ah nis looga dhigay xadkeeda waa maxay waa adoonnimadaas maa waa naaqisnsaan naaqis dee cillada haddana waa laga helay addoonkii isna waa naaqis cilladii addoonnimada waa laga helay waa naaqis haddaba asna xaddii nis ha noqoto oo asna nis xad alxur ha la xado oo content karbaasha lagu dhufto haddaba waa qiyaas aayaddii waxaan ku khasisnay azaaniyatu wazaani fajlidu kula waaxidi minhuma qiyaas baan ku khasisnay qiyaas ayaan ku khasisnoo azaaniyatu aayaddaaba khasistay gabadhii aayaddii baa khasistay azaanina inagaa khasisna waxaan ku khasisnay bilqiyaas waxaan uga qiyaas qaadanay calaa azaaniyati zaaniyaddii addoonta ahayd ayaan uga qiyaas qaadanay oo waxaan idhi addoonkii iyo xorkii waa isku mid binafi lfaariq macnaha wax farqa uma dhexeeyo waa qiyaas musaawi a ah laga wadaa qiyaaska markuu leeyahay binafi lfaariq waa qiyaaskii musaawi ah waa wax farqi ah uma dhexeeyo labadan waa isku midun ah. takhsiisu sunnati bilqiyaas ayadna sunadii qiyaas ayaa lagu khasisi karaa sida kitaabka qiyaaska lagu khasisayay miaal mualifka noo keenay maa ukhida min alxayi fahuwa almayit wixii neefkii noolaa laga gooyey waa bakti waxaa laga khasisay suufkii iyo shacarkii iyo wabarkii dhawartii geela iyo dhawartii ariga iyo dhawartii looda intaba waa laga khasisay oo waxaa khasisay qur-aanka wa min aswaafiha wabaariha waashcariha taata mataa ilaxin waayo baalka ka waran riishkii riishku ma aha baalka shimirtu suufna maaha hacarna maaha wabarna maaha inta midna maaha dhawarta shimbiraha ka war ama dhawarta digaaga baalka digaaga ama baalka shimbirta ama baalka gorayada ma soo gelaya isna nacam waa qiyaas isna waa waxaa loo qiyaastay shacarkii iyo wabarkii markaasaa xadiidkii lagu khasisay oo waxaa la yidhi wixii haddaba gorayada laga jaro iyadoo nool baalkeeda waxa weeyaan waan la adeegsan karaa baalkii shimbirta haddii laga jaro waa la adeegsan karaa waa fahamtay soo maha yacni aayaddii waxay khasistay xadiidka isla markaa haddana xadiidka ayaan mar labaad khasisna oo waxaan ku khasisnay qiyaas oo riishkii ah baalkii shimbirta oo ama baalkii gorayada ama baalkii digaagga oo waxaan ku khasisnay xadiidkaas hore ayaan ku khasisnay annagoo qiyaas qaadanayna maxay riishkii shacarka annagoo qiyaas qaadanayna tintii ama dhawartii geeliyo looday ariga gaariga الفصل الخامس فصل كان شناad المطلق والمقيد مطلقi iyo مقيدkii ayuu مؤلف halka ku tilmaamaya المطلق والمقيد مطلق iyo مقيدku في المباحث المتعلقة مباحثta ku saabsan في المباحث المتعلقة بهma مباحثta ku saabsan مطلق iyo مقيدka كالcاami والkhاaص caamki khاaصka bay la mid yihiin والمطلق مطلقi ma shay weeye dل tusiye calى الماahiyati xaqiiqadii tusiye weye bilaa qaydin ayadoo wax qayd uusan la soconin min waxdatin kelinimo aw mase karatin badni wadalika miaal ka nakirati sida nakiradi wey fii siyaaqi اibaat sugidda siyaaqeedii ku jirtay fii qowlina hadalka aan idhi akrim rajula nin maamuus wاladii yuhimu fii hada اlmowduuc mowduucan waxa muhiimka ah ee aan danaynayno waxaa weye huwa asagu waxa weye annahu idaa warada lafdu lafdiga hadduu ku soo arooro fii makaanin meel hadduu ku so aroro muطlaqan asagoo la iطlaaqo qeyd aansan la soconin wa fii makaanin makaan kalenu ku soo arooro nas kale muqayadan asagoo hee la qaydo qeyd lagu xidhay فhل يحmل المطلق على المقيد مطلقii ma lagu xambaaraya مقيدka فيhi تفصيل hadalkaa faahfaahin baa ku jirta إلا أنه hase yeeshee إجمالا si guud يحmل عaليhi waa lagu xambaaraya مطلقii waxaa lagu xambaaraya مقيدka وذلika kaas kaلرaqبةi sida qoortii weeye alagtaasoo warada شharcu sharcigu kuso aroray بictaaqiha in la xoreeyo kafaaratan xaalay tahay kafaaro فإنها قيدت waxaa la qaydo في bacض المواضع meelaha qaar بالإيمان iman ba lagu qayday kama في كفاaرة القتل sida كفاaradii dilka في qwlihi taعaلى qowlka ilahi uu yihi فتxرير رقبة مؤمiنaة qoor mumina ah ha xoreeyo qofkii markaa kafaaro gudanayay oo qof dilay wa uliqat fii bacdi almawaadic meelaha qaarna qoortii waa la ilaaqay oo waxba qeyda laguma xidhin kama fii kafaarati dihaar sida kafaarada dihaarka fii qowlihi tacala qolka ilahi u yihi fatxriiru raqabatin min qabli an yatamaasa qoor ha xoreeyo qofka mudaahirka ah qoortaas oo uu xoreynayo intaysan istaaban asagii xaaskiisu fayuxmal mulaq mulaqi haddaba waxa lagu xambaaraya cala muqaydi muqaydka ayaa lagu xambaaraya ixtiyaaطan inagoo markaa dadaalayna oo ixtiyaad qaadanayna sida dadaal ku jiro wayushtaradu aliimaan marka iimaan baa loo shardinaya fi raqabati raqabadii fi kafaarati dihaar kafaaradii dihaarka markaan soo ururino mulaqa iyo muqayadka waxay u dhow yihiin caamka iyo khaaska mulaqun wuxuu shabahaa caamka muqayadkun wuxuu shabahaa khaaska lakiin farqi baa udhexeeya mulaqa iyo caamka intayna farqiga sheegnata waxaan sheegaynaa tacriifka mulaqa mualifku wuxuu ku tacriifiyey maa dalla cala almahiyati waa wax xaqiiqadii tusinaya bilaa qayd isagoo wax qaydin la soconin waxdigii kasra toona mil haddaan dhahno jaaa rajulun nin baa yimid rajulun haddaan dhahno hadda maalan rajul waxa weeyaan waa nakira fii siyaaq اlibaat ama akrim rajula nin karaame waa nakira fii siyaaq اlibaat wuxuu tusinaya maahiyada ninka bilaa qayd wax qaydan lama socdo qaydkaas waa maxay ninkaas inuu yahay nin xor ah ama nin adoona ah, nin caalima ah, ama nin jaahila ah, nin caaqila ama nin aan caaqil ahayn nin xoolele ama nin aan xoolo lahayn qayd laguma xidhin xaqiiqadii ninka u muujisanaya bas kaas waxa la ahaa mulaq muqaydkan waa maxay waa haddii qayd la raaciyo lo dho matalan akrim rajulan caalima nin caalima karaamee akrim rajulan caaqila nin caaqila karaamee caaqil haddaba waa qayd aan ku xidhnay ninkii marka waxaa meesha ka baxaya wixii aan caalim ahayn ama wixi aan caaqil ahayn muqayd buu noqonaya waxaa kaloo lagu tacriifiyaa maa dalla calaa shaa'icin fii jinsihi bilaa qayd oo wax tusiya wax ku baahsan jinsigiisa oo wax qayd uusan la soconin muطlaq waxa leeyahay hadaba maa dalla calaa shaa'icin fii jinsihi bilaa qaydin oo wax tusinaya wax ku baahsan jinsigiisa wax qayd uusan la soconin hadda matalan hadaan nahno akrim rajulan rajulan waa lafdi shaa'ici fii jinsihi jinsigiisa ku baahsan yahay nin oo dhan baa soo gelaya wax qaydana lama socdo waa muطlaq hadaba muqaydkiina muxuu noqonayaa ma dl alى haaicin fi jinsihi muqayadin biifatin min aifaat ma dal calى shaayicin fii jinsihi muqayadin bisifatin min asifaat oo wax ku baahsan jinsigiisa oo lagu qayday laakiin sifo sifaat ka mid akrim rajula muxsinan nin muxsin ah karaamee akrim rajula mumina nin mumina karaamee mumina waa qayd muxsinan marka yani waa shaayic fii jinsihi laakiin jinsigiisa ku lakin qayd baa la oo صiفo min الصiفaaت ayaa lagu qayday caamka iyo muطلقa mxuu dhahay caamka waxa la cumuumkiisu waa istiqraaqi muطلقa cumuumkiisana waa bedeli istiqraaqi waxa loo jeeda dafcatan waaxidatan way afraadiisa hoos gelayaan lakin muطلقa afraadiisa hal mar ma soo hosgelayaane calى sabiili الbadel ayay u soo hosgelayaan akrim rajula markan ku yidhi hal nin ma laga raba inad karaamayso ama ninka hamahaada sagiir hahaado ama kabiir hahaado xor hahaado ama addoon ha haado nin wanaagsan hahaado ama nin xun ha ahaado mumin ha ahaado ama gaal ha ahaado akrib rajulan baan ku i ayi nin ood karaamayso hurdadii waad ka baxaysa amarkii waad ka baxda waad fulisa waad fahamta sooma marka waxa weeye waa bedeli yani ama ninkan karaame ama kan karaame lakin haddaan akrim arrajula nin oo dhan karaamee rag oo dhan baa soo isgelaya inaad karaamayso hal marna soo isgelayaan waayahay miaalka waxa weeyaan buu ihi mulaqa annakira fi siyaq ibaat nakirada ku jirta siyaqi ibaatka annakira fi siyaqi nafyi waa kaan soo marray inay cumuum faa'idaynayso haddaan dhahno maa jaءa rajulu ninna muusan iman maa xadara axadun qofna ma iman axadkaas waa nakira fi siyaqi nafyi cumuum bu faidaynaya lakin haddaan dhahno jaءa rajulu nin baa yimid waa nakira fi siyaq اibaat wuxuu faaideynayaa waxa weyaan mulaq weyaan waaya haddaba qawaacid barraa mualifka kan ku sheego qawaaciddaas hal qaacida mualif ku sheegay laba qaacidan aan ku daraynaa qaacidada koowaad waxa weeye almuطlaq yuxmalu calى iطlaaqihi xata yarida maa yuqayidu waa qaacida usuuliya muhiim ah hadduu lafdi muطlaqa uu soo arooro iطlaaqiisa lagu xambaaraya ilaa uu soo arooro hee wax qaydaya almuطlaq yuxmalu calى iطlaaqihi xata yarida maa yuqayidu lafdiga muطlaqa iطlaaqiisa ayaa lagu daynaya lagu xambaaraya ilaa uu soo arooro waxee qayd u samaynaya tusaalihiis waxa wey wa ummahaatu nisaa'ikum ilahi subxana wa tacaala wuxuu naga xaaraameeyey sodohdaanaba yacni islaantaada hooyadeed waa sodohdaa waa laga xaaraamay inaad guursato waaya haddaba ilahi subxana wa tacala uu ilaaqay wa ummahaatu nisaa'ikum yani dumarkiina hooyooyinkoodna waa idinka xaaraamay ilah yidhi wax qayda muusan raacaynin muusan ku darin yani gabadhii inaad la aqal gashay inaan la aqalgelin qaydka muusan ku darin marka mesha waxa laga fahmaya muطlaqan inay xaaraan tahay ama la aqalgal gabadhii ama hala aqalgelin waa ka xaaraan hooyadeed alummahaat taxrumu biاlcaqd waaya ilaaqaas haddaba uga camal falaynaa qaacidada labaad waxaa weeye allafظ اlmuqayidu yalzam اlcamalu bimuujabi اlqayd اlwaaridi fiih walaa yasixu ilqaa'u allafظ المقيد اللفظ المقيد يعمل أو يلزم العمل yalzam alcamalu bimuujabi alqayd alwaaridi fiih walaa yasixu ilqaa'u lafdiga muqayadka ah waxaa waajiba in loo camal falo qaydkaa ku soo arooray wuxuu tusinayo mana bannaano in qaydkii meesha laga saaro qaydkii la socday in meesha laga saaro ma bannaano tusaalihiis waxaa weeye faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn markaa le qofkii mudaahirka ahaa yani kafaaradiisii ayaa wuxuu yihi waa laga rabaa or inuu oreeyo fatxriru raqabatin min qabli an yatamaasa faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn mutataabicayn waa qayd lisiyaam ashahriya soo ma laba bilood oo israacraacayso xidhiidha layidhi haddaba waa mutataabicayn waa qayd qaydkaas inu camalfalaa meesha lagama saari karo haddii qofkii laba bilood uu sooma laakiin xidhiir uusan u soomin ma asaxaya soonkaas ma asaxay ila meesha qayd baa jira mutataabicayn baa lagu haddaba qaydka waa inaad ka camal fashaa waaya qaacidada saddexaad waxa weeye mualifkutuu ishaaray إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر فإنه يحمل المطلق على المقيد إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر فإن المطلق يحمل على المقيد لفظي أصو مطلق وسأرور النص نص كان أصو مقيدا مطلق مقيد كالوحن باري ما كان كلنا والوحن باري معنيه سحوية مطلقii baan ku qaydaynaa qaydkii muqayadka nuqayid اlmuطlaq biqayd muqayad muqayadka qaydkiisii baan ku qaydaynaa ku xidhaynaa naskii mulaqa ahaa mualifku tusaalo inoo keenay tusaalaha waxaa weeye fataxriiru raqabati mumina ilahay markaa hadlay kafaaradii qatliga oortii fatxriiru raqabati wuxuu ku qayday iimaan ila wuu fatxriiru raqabati mumina qofkii qof dilay oo khada u dilay qoor mumina inu xoreeya laga rabaa mumina haddaba lagu qayday haddaba raqabadii waa muqayad biifa oo muminadii ah. mawaadic kalena ilahi subxaana wa tacaala muusan ku qaydin mumino kafaareed kale oo ilahi wuxu hi kafaarat dihaar maala fatxriiru raqabati min qabli an yatamaasa qofkii mudaahirka waa laga rabaa wedhiis ka dihaaray dhe anta calaya ka dahri ummi inuu qoor xoreeyay lakin qoorta lama dhihin mumina lama dhihin fatariiru raqabatin baa waa mulaq haddaba kan waa mulaq kaa horena waa muqeyd mafhan soo ma raqabadii marna waa mulaq fii kafaarati dihaar waa mulaq fii kafaarati alqatlin hee waa muqayid oo iimaan baa lagu qeyday haddaba qaacidadii aan hadda aan sheegaynay idaa warada lafdu muطlaqan fii nasin wa muqayadan fii nasin aakhar faina almulaq yuxmal cala almuqayad haddaan qaacida dabaqan waxaan leenahay raqabadan lagu sheegay kafaarat ihaar wax lagu xambaaraya ee mulaa raqabada lagu sheegay fi ah, kafaarate alqatl ee muqayadka oo markaa waxaa lagu qaydayaa qaydka iimaanka waxaan leenahay kafaarada ihaarkan ayadna waa in he waa in raqabadeed noqoto raqaba mumina ah qofkii mudaahirka ah qoorta uu oranay qofka uu oranayo addoonka oranaya waa inu noqdo addoon mumin ah addoon gaal ah ka asixi mayso inuu xoreeyo waa haddii laakiin xukumku uu waaxid idaa kaana alxukmu waaxidan hadduu xukumku mid yahay weyaan masalada mualifku hal suuruu sheegay suwar kaloo fara badan baa jirta muطlaqii muqayadka marki laisku xambaarayo afar suuraa jirta xaalad aan isku xambaarin baa jirta iyo xaalad isku xambaaro afartaas suuraba insha allah iyadoo faahfaahsan kutubaha kale inoogu imaan doonta ka waaweynkan laakiin haddaan soo khulaaseeyo marna waxa weeyaan yataxid الsabab wاlxukm muطlaqii muqayadkii sababkii xukumkii way wadaagaan marna sababkii iyo xukumkii u kala duwan yihin yakhtalifu الsabab wاlxukm marna ababkiibay ytaidu sabab waykhtali xukm sababkiiba midoobay xukumkii baa kala duwanaaday ama taa cagsigeed oo yakhtalifu sabab wayattaxid اlxukm sababkii ayaa markaa iskhilaafay xukumkiina wuu midoobay afartaa suuro weyaan haddii sababkii xukumka ay mid yihiin waa lasku ambaaraya yuxmal mulaq cala muqiid hadday kala duwan yihiin sababkii xukumkiina lasku ambaari maayo haddii sababkii midoobo laakiin xukumkii kala duwan yahayna khilaaf baa ku jira laakiin cinda shaaficiyati waa uga xambaaraya xmal mulaq cala muqayad haddii iyo midoobo sababkii laakiin kala duwan yihiin ida taxada xukm wakhtalafa sabab xukumkii baa midoobay laakiin sababkii baa kala duwanaaday sida hadda aayaddan hadda sheegayno kale taana khilaaf baa ku jira iyadna lakiin cinda shaaficiyati yuxmal mulaq cala muqayad haddaba aayaddan u fiirso xukumkii waa mid laakiin sababkii waa kala duwan u fiirso oo see u kala duwan yahin sababku horta xukunku waa taxriir aba labadu waa taxriir aba kafaarat adihaar iyo kafaarat alqatl labadu waa taxriir qaba waa xukuma hal mid ah, hal xukun baa la saaray maxay u kala duwan yihiin sababkii midna waxa weeyaan sababka kafaarada keenta waa dihaar midna kafaarada sabab keenay waa maxay waa qatl waa fahamta sooma midna dil uu dilay ayaa kafaaradan waajibisay midna dihaar uu sameeyey ayaa kafaarada hee waajibisay haddaba sababku kala duwan yahay laakiin xukumkii hee waa mid un oo waa maxay taxriiru raqaba taboor in la xoreeyo marka fi hadi alxaala idaa اkhtalaف الsabب wاtaxad الxukm ama ida اtaxad الxukm واkhtalafa الsabب xukumkii hadduu midoobo sababki inuu kala duwanaado hal yuxmal muطلق cala الmuqayad khilaaf baa ku jira masladaas laakiin cinda الشhaaficiyati shaaficiyada agtooda yuxmal muطلق cala الmuqayad culamo badan taasi ku tageen shaaficiyada keliya maaha waa fahanteen soo ma masaladan hadda daran waan miaalina mid kasta oo waan sharxayna oo waan faahfaahinna waqtigan ugu dheeraan lakin insha allah taala iyadoo faahfaahsan waxay nooga imaan doontaa kutubta kale marka saddexdaa qaacido ayaa mulaqii iyo ku jira almulaq yuxmal cala iطlaaqi xata yarid ma yuqayidu ida warada lafdu muqayada fainahu yalzam alcamalu biwujabi alqayd alwaaridi fiih walaa yasixu ilqaau hada alqayd qaydka meesha lagama saari karo tan waa qacida labaad qacida waxa weeye ida warada lafdu muطlaqan fii nasin wamuqayadan fii nasin aakhar faina almulaqa yuxmalu cala almuqayad mulaqii waxa lagu xambaara muqayad hadda waxa la dhaha sida guud waxa loo dhaha almulaqu yuxmalu cala almuqayad mulaqii waxaa lagu xambaaraa muqayadkii laakiin waxaa looga jeedaa suwarta aan soo tilmaamaynay haddii xuumkii ay midaysan yahay ama sababkii xuumkii u midaysan yahay ama sababkii u midaysan yahay cinda shaaficiyati lakiin haddii labaduu kala duwan yihiin sababkii xuumka haddi kala duwan yihin markaa laisku xambaari maayo markaa saddexdaa qaacida ayaa ku jirta sidaan u dhahayn o kale alaamu yuxml ala alcaamu yuxmil cala alkhaas wlmuطlaq yuxmil cala almuqayd waa qawaacid guud oo qawaacid usuul ka mid ah intaas ayaan casharkana kusoo koobayna in sha allahu wallahu tacala aclam wsala allah wslm cala nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcalamin